بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رsuuل اللh وآله وصaحبه أجمعين أmا bعd cashirkan waa cashirkii koobaad ee ka mida min kitaab الwadيica min الminhaaج alwadيica min xayثu الluغة waxaa laga keenay baa la yidhaahdaa min alwadci wa huwa الtarku min wadca iyo dacu baa laga keenay oo tarkiga ah maxaa yeelay ninka ammaanada wada ama hantiilaha ah hantidiisii ruuxu ku ammaansaday buu agdhigahayaa kadibna wuu ka tagahayaa wakaannahu taraka almamluuka walmaala cinda hayrihi saasaa marka min atarki loo yidhi ama min alwadci baa laga keenay wadaado kale waxay yidhaahdaan waxaa laga keenay min addacati min wadca oo wadica oo ah assukuun maadaama maalku iyo hantidii ay ku ag xasilayso cinda alwadiici saas ayaadna min adaca laga keena loo yidhaahdaa wahiy alraaxatu wاlistikaanatu aw asukuunu wakhabd اlcaysh macnaha dambe waa laga xoog badan yahay macnaha horaa xoog badan oo in laga keenay min alwadci ah wadiica markaasi waa faciil oo bimacnaa mafcuul ah ka oo bimacnaa majruux ah. wa qatiilin bimacnaa maqtuul ayb faciishuna sideeduba laba baab bay u dhexdhexaysaa inta badan haddaysan calaa baabiha wa asliha ku imanin laba baab bay udhexaysaa marna bimacnaa faacil bay noqotaa marna bimacnaa mafcuul ayay noqotaa ka raxiimin oo bimacnaa raaxim wa caliimin bimacnaa caalim iyo ti hadda soo sheegnay hadda marka wadiica waa faciilo bimacnaa mafcuul ah ayaa loo jeedaa jeeda baabulwadiica marka ama kitaabulwadiica arkaantiisii waa afartii aad ku soo marteen wakaalo oo kale muudic oo ninka ammaanada dhiibahaya ah muudac oo ninka loo dhiibahaya ah wadiico oo hantidii lagugu ammaansanhayay ah siiqadii iyo wadahadalkii heshiiskii afartaa rugni ayay ka kooban tahay qaacidaة اlwadiica ama kitaab اlwadiica waa min baabi اlamaanaat waana baab mutafaq calayhi ah asalkiisu inuu ammaano yahay wax khilaafoo badanna kama jiro shaaficiyadu waxay isku maandhaafeen wadiicadu ma caqdi mustaqil aha mise waa mujaradu idnin eh, mxuu fi lxifdi ma caqdi mustaqil ah mise waa idan lagu idmo sheega inaad hayso taradudka iyo khilaafkana wuxuu ku salaysan yahay qabuulka ayaan shardi ahayn maadaama qabuulku shayga inuu aqbalo wadiicu ama muudacu uusan shardi ahayn taasaa keenta in la yidhaahda ma aha caqdi min alcuquudi waa mujaradu ibaaxa ama mujaradu idnin fi lxifd qolyaha halkaa adugu ka buskiciyey ikhtilaafkaa laysku khilaafay ma caqdibaa mustaqila mise waa mujaradu idnin waa wax amara fiqi ah kuma jirtu yidhaahdaa imaam alxaramayn qolyo ka dambeeyana way ka niqaasheen oo amaraad fiqi ah oo asagu abwaab kale ku sheegayba xataa ku eedeeyeen kitaabu rahni iyo meelo kale uu kusoo sheegay si kastaba noqotee qaacida alwadiica alamaanau fiiha waa maqsuuda alamaana fiiha waa maqsuuda meesha cuquudda kale alamaanatu fiiha ay tabc tahay alamaana shayga in lagugu ammaanaystay oo agtaada uu ku yahay wadiicadu asal bay ammaanadu agtida ka tahay meesha cuquudda kaleed soo marteen rahanka ijaarada qiraadka musaaqaadka ammaanadu waa tabac liqasdin aakharo oo rahan ah ama ijaaro ah ama maxaanku dhahdaayey wakaalo ah ama maxaanku dhahdaayey qiraad iyo musaaqaad ah marka alamaanatu fii tilka alcuquud waxay raacsan tahay maqsuud kale oo ijaaro ama rahan ah ama baab اlwadiica alamaana waa asal mustaqila wa calayhi yaduuru اlkitaab intaa in la baraarujiyo muhiim bay ahayd waxaa soo hadhay ammaano laba caaqibay ku gabagabowdaa laba caaqibo ayay ku dhammaataa الضamaan cinda اtalaf الضamaan cinda اtalaf iyo radduhaa cinda اlbaqاء labadaasay ku gabagabo ku dhammaan doonta shayga lagu ammaanaystay haduu joogo inaad celiso nin kalaa u celiso markii lagaa codsado ama xilliga la gaado oo marka waa alraddu cinda albaqaa midda labaad ay ku gabagabowdana waxaa weeye inaad dan dhawdo ood mag dhowdo cinda atalafi bitaqsiir asbaabta marka damaanka keena iyo taqsiirka keena alimaam alghazaali kitaabkiisa wajiiska ah toddobu ka dhigay wasiidkana sideed buu ka dhigay mutaakhiriintii ka dambaysay laba kale ku dareenoo toban bay ka dhigaan tobankiiba asoon waxba ka tegin nawowi inuu matniga ku keeno tabican liraafici fi lmuxarar ayay u badan tahay waynu gaari doonnaa insha allahu tacaala markaynu soo gebagabayno alwadiica waxaan leenahay waa istinaabatun fii xifdi اlamwaal xaqiiqadeeda waa intaa istinaaba fii xifdi اlamwaal waa in axad kale uu wakiil kaa dhigto ama uu gacan yaro kaaga dhigto ama mas uu ku saara shayga inaad dhowrtood ilaalisa ah meeshuu asagu wixiisa ka ilaashan lahaa yaa dan jirta awgeed wuxuu ku wakiishay ama kuu xil saaray inaad shaygaa ilaaliso marka waa istinaabatun fii xifdi اlamwaal marka wadiicadu ma caqdiga dhacahaya mise waa shayga qudhigiisa lisu dhiibahayo ee ilaalinayso labada muran baa ka taagan marka haddaad tidhahda waa shayga qudhigiisa haddee waa maxay waa in shay ilaahay lagu yidhahdo wadiicadu waa intaas haddaad tidhahda waa caqdiga meesha ka dhacayna waxaad dhahaysaa haddee waa caqdu amaana caqdu amaana oo lagu yidhi shaygaa ilaali ama waa almaalu lmawduu cinda alhayri lilxifdi almaalu lmawduu cinda alhayri lilxifdi waxaad tihahdaba jamciguna waa wadaaci gabagabadu waa waa caqdi jaa'is min aarafayn wadiico waa caqdu jaa'isa min aarafayn qaacidada cuquuddu marna ay laasima ku noqoto marna ay jaa'isa ku noqotona waan soo hormaray waan soo hormarinay kitaab ulbey dhowr goor baan kasoo celcelinay intaanu soo maraynay caqdi walba oo marka la gunto maslaxadii looga dan lahaa markaaba ay hirgelayso wuxuu noqdaa laazim min aarafayn kalbayci walijaara ilaa hayrihi maxaa yeelay beeca iyo ijaarada wixii la halmaala danta looga jeedo waxaa weeye intiqaalu اlmilki ilaa muxuu ahaayey almutacaaqidayn nina inuu samanti markaaba mulkiyo nina unu muamankii ama mumankii markaaba mulkiyo caqdi walba oo maslaxadii looga dan lahaa iyo ujeeddadii laga doonahayay aysan hirgelaynin caqiba alcaqdi mubaasharatan wuxuu noqdaa jaa'is min aarafayn kaaljucaalati wاlwadiicati ilى aakhiriha maxaa yeelay dantii laga lahaa musaaqaadka xataa waa inaga soo mara hadde inay laftarkeedu ay tahay jaa-isa min aarafayn qiraadkii waan soo maray halkaasay marka u laabanaysaa gebagabadu axkaamteeda asaaska ah ay ku dul wareegayso marka caaqibada laga tago waa tasdiiq اlmudaci tasdiiqu اlmudaci fii dacwa اraddi wاtalafi intaas bay ku dul wareegaysaa maadaama lagu soo yidhi ammaanadu waa asal maqsuuda fii baabi اlwadiica hadaba muudaca ninka wax lagu ammaanaysta ee loo dhiibay shayga waa nin la aaminay marka yusadaq waa la rumayn fii dacwa اraddi soo celin inuu kuu soo celiyo hadduu sheego waa laga yeeli asal hadduu dhaho shaygu wuu dhintay waa laga yeeli shaygu wuu khasaaray wuu baaba waa laga yeeli marka waxay ku dul wareegaysaa axkaamteeda dhowrka ah tasdiiqu fii dacwa اraddi wاtalafi ilaa bimucaarid cawaaridana waa tobankii aynu tilmaannay oo sheekhu waa sheegi doonaa raxmat ullaahi tacaala calayh asalka iyo adilada loo weheshado baab اlwadiica aayaddii suuraة الnisa baa asal u ah in allaha yأmurukum an tuؤaduu اlأmaanaati ilى ahliha iyo aayaddii suuraة اlbaqara falyuؤadi ladii tumina amaanatahu iyo axaadiiث dhowr ah oo wax sugan uu ku yaryahay sida xadiidka adi اlأmaanaةa ilى man itamanaka walaa takun man khaanaka xadiiث abi hurayra cinda الnuqaad waa xadiiث ضaciif ah oo min almunkaraat lagu tiriyo mutaahiriintuna way taxsiiniyaan alimaam shaafici isagu wuxuu hi waa xadiid aan sugnayn cinda ahli اlxadiid axmedna wuxuu hi waa xadiid baail oo laa asla lah wadaadkii la ohan jiray mxuu ahaa bayhaqina uu daciifiya wuxuu yidhaahdaa ma sugno qudna waa cileeyaa ibnuljawsina fi lcilal mutanaayi ku keenaa aad buu u fiijistaa abu xaatim fii cilal ibn abi xaatim ayadna waa kaga hadlaa dhibba ma laha cinda nuqaadi اlkibaar xadiidkaas adugu ma sugno ibn xasamna aad buu u radiya isagu riwaayatan wadiraaya fi kitaabkiisa muxallaha ah laakiin guud ayaa ku filan oo shayga in la ilaaliyo oo aan lagu xadgudbin oo w lagugu ammaanaystay aan la khaaimin waa asal diineed aayat munaafiqi alaa maxaa laga bilaabay idaa xadaa kadab waidaa e, wacada akhlafa waida tumina khan marka khayaanadu marka waa aafo ka baabkan asaga ah. sheekhu wuxuu u gudbay xukumkeedii ammaano laguu dhiiba karta mise ma ku bilaabay wuxuuna yidhi man cajaza ruuxii kari waaya ama aan karaynin can xifdihaa shaygii loo dhiibay ilaalintiisii xaruma calayhi qabuuluhaa inuu aqbalaa ka xaaraan ah bayl insaanu calaa nafsihi basiira nin walba iska warqaba man cajaza ninkay ka cajiza bimacnaa aan karid ulahayn way iyo karaan can xifdihaa ilaalinteeda ka cajiza xaruma waxaa ka xaaraana calayhi dushiisa qabuuluhaa inuu ammaano aqbalaba waad is-og tahay ilaalinta kuma fiicnid khayaanadaa kugu badan naf walba ayadaa iska warqabta wadaadow ha ii dhiibindhe shayga ma ilaalin kara mana hayn kare igadaa maxaa yeelay waaad naftaada waxaad og tahay inay khaa'imo tahay ama ay shayga ilaalin karin baad og tahay inaad marka qaadood la timaado waa sababu sabab sababu sabab weeye marka nin u bareeday khayaanadii baad la too tahay marka waa ka xaaraan wasaaishuna xukm اmaqaasid bay leedahay waman qadara ruuxii awooda xifdigeedii wey kari kara walam yafiq aan ku kalsoonay biammaanatihi kuriha waad ilaalin kartaa kartida iyo fidhoonida iyo indhataagidda cajab baad ku tahay laakiin qalbigaad ka afaysanta xagga xoogga iyo raganimada iyo soo jeedka iyo fidhoonida ninna shilinkaada ma xadi karo laakiin adigayaa kaa ilaalin tibaa laga hadlahaya waman qadara ruuxii kari kara weeye calaa xifdihaa wey laakiin walam yafiq aan ku kalsoonaanin biammaanatii asaga diintiisa iyo dayaanadiisa kuriha waxaa loo kohdaa qaadidda ammaanada ama aqbalideeda maxaa yeelay kalsooni la-aantadu fisqi maaha fii xaddi daati dhaco awooddii ilaalinta waad leedahay laakiin xogow qoobgariir baad naftaada ka qabtaa iskuma kalsooni kalsooni la'aantaa dembi ma ah iyo macsiyo laakiin maadaamaad isku kalsoonayn ha u dhowaanin shaygaas maadaama ma'aalka iyo aayatiinka dambe shayga inaad khaainto ama aad kharibta ay dhici karto fain waiqa hadduu ku kalsoonaado biammaanatihi maca qudratihi asaabiqahadi ustuxiba lahu hadduu ku kalsoonaado ammaanadiisi xaggana uu qaadir yaha cala alxifdi ustuxiba waa loo sunneeyaa inuu qaado maxaa yeelay istixbaabkan adila caama laga qaadanhaya watacaawanu cala albiri wاtaqwa walaa tacaawanu cala اlimi wاlcudwaan wa min albiri waa maxay waa alxifaadu calى amwaali اmuslimiin dadka mucaahidiinta ama mustamaniinta ama damiinta gaale nagu hoos nool iyo muslimiintaba waxay kuu dhiibteen inaad ku caawiso ood u ilaaliso waa ixsaan marka ixsaankuna waa mustaxab calى aqali taqdiir hadduusan waajibinba fii bacd amaakin wallahu fii cawn cabdi maa kaana cabdu fii cawn akhi adiladaa guud baa loo daliishadaa istixbaabka dhibba malah wa sharuhuma sharu lwadiici wlmuudici ama sharu lmuudaci wlmuudici ammaanayste iyo lagu ammaanayste shardigoodu oo damiirku maba soo sheegine waa mafhuum min asiyaaq hadalka hore lasoo maray o dhan baa kutusahaya w hadalka hore anagu wa kuwa cadayn mayno kule imaamku wa sharuhuma شharط الmتacaaqidayn waxaa weeye شharط mwakili وwakiili wuxuu la mid yahay weeye axadkii wax wakiilanayay iyo kii la wakiilan shardigoodiba oo shardi ah hadduu kitaab yahay wuxuu ama muxuu ahaayey kitaab cilmi a ah yahay ama musxaf yahay shayga laisu dhiibahay gaal looma dhiibi karo hadday ogaar tahay nin muxrima looma dhiibi karo waad soo marteen baabulwakaal aad ku soo marteen idan alwadiicatu waa kalwakaala lanna waxaan kuu wakaalinhayaa fi lxifdi meesha horaan aan kuu soo wakaalinhaya fi tasarufi wاlmucaamalaat baa la shardiyaa wey maxaa yeele lanna wadiicadu waa inaga soo mara waa istinaabatun fii xifdi اlamwaal idan tii bay la mid tahay wayushtaradu waxaa la shardiyaa siiqaة اlmuudici ammaanada kii kuu dhiibaya inuu hadlo oo waadh ku caddeeya shayga inuu kugu ammaanaystay kastawdactuka haada shaygan aan ku wadiicadhigon kugu ammaanaysta aw istaxfadtuka waa kaa ilaalin dalbo ii ilaali baa ku aw anabtuka naa'ib iyo wakiil baan kaga dhigtay fii xifdii shaygan ilaalintiis intaana waxay khusaysaa naaiqa ninka hadli kare ee carabkiisu furan yahay amaa ruuxa akhraska in hadli karin ishaara ku wa ishaaraة akhrasi ka nuihi horabaad soo marteen fayakfiihi ishaara marka aan hadli karin hadduu rabo in kugu ammaanayso madaxu gundhino faruhu tagtaagao kadibna ku fahansi inay tahay ammaano uuna kaa dhaqaaqahaya walasaxu sida asaxa waxaa weeye marka alfaaddan waa markaan dhahno waa caqdi waa caqdi binafsihi markaan dhahno ayaa shuruuda la shardinayaa iyo annuطqu ayib haddii mujaradu ibaaxa la yidhaahdo fi اlxafdi siiqadaasi shardi ma noqonayso walasaxu waxaa weeye annahu laa yushtaratu اlqabuulu aqbalid lama shardiyo lafdan weer lagu aqbalo wayakfi اlqabdu ay bal yakfi اlqabdu wey muudaci wax loo dhiibtay ama wadiic waxaad tidhaahdaba shaygii marka la shayga waan kugu ammaanaystay ii ilaali intaan ka soo noqonayo ama aan meeshaa gaadhayo inuu yidhahdo waan aqbalay waan guddoomay shardi ma ah hadduu dhaha laa ba'sa haddii laakiin marka aad tidhaahdo shayga waan kugu ammaanaystay i xaji uu qaado khaanada geliya ama uu la dhaqaaqa ama uu gacanta ku dhigo waxaa weye intaasaa ku filan ficilkaas ayaa wuxuu tusahayaa inuu ku qancay codsigaadii xaggana u aqbalay qabdigaa ku filan weye fawriyana lama shariyo kamaa sidaad ku soo marteen baab lwakaala walow awdacahu sabiyu ilmo yarba wax u dhiibtay aw majnuun ama mid waalanoo tal ah maalan maal buu u dhibta lam yaqbalu ma aqbalahay ilmo yarba xugla adeero xoolahan ii xaj mid waalan baaba hanti kuu dhiibay kama guddoomi karti walow awdacahu sabiyun aw majnuunun maalan hantibay labadaa kuu dhiibtee lam yaqbalhu ninkaa wadiica ma aqbali karo lianna iidaacoodu waa kalcadam tasarufaadkoodan iyo mas-uuliyaddan iyo howlaan wadaanba muctabar maaha sharcan lama tixgelinayo wax qiimaa ah ma laha ha iskugu dhowaana wey ahliyadii baa ka maqan inay wax kuu wareejiyaan ama ay kugu ammaanaystaan ama mas-uuliyad ku saaraan awoodaan ayagaan mas-uuliyadba saarayn ruux ugu xisaaraa ayuu kugu wareejiya nin aan markaa isagoo muahal ahayn adiga kaama dhigi karo muahalka kaama dhigi karo lam yaqbalu ma aqbalhayo fain qabila hadduu ilmihii yaraa iyo kii waala uu xoolihii ka qaado damina waa dandhabahayaa ilaa an yakuuna muctasiban bay ku daraan muxaqiinta dambe ilmo yar oo hanti la ordahaya ayaad aragtay adeerow ii xaji buu ku meelaha lagu sheegay oo meesha waxaa ka soos adeerow ii xaji haddaad ka qaadi weydo hantida waa la dhacahaya subabaawar baaba la kacaaya asagayba intay miijiyaan bayba la kacayaan toban kun oo doolar oo aabbihi kala soo orday yui adeerow ii xaji meeshan waan ka cabsanaya markaas wala dhaafi bilaa kugu dhacdee de ma fiicno marka ayada haddaad ilaahay dartii oga qaada ixtisaab ood aad u badbaadisa hantidan dadkii lahaa markaasi daamin ma tihid ka ammaan lagu ammaansaday baan xifdinhaya oo wiilba waxay gu ammaansaday haddaad u qaado khalad wey waxaad u qaadi kartaa waa hanti islaami ilmahana meel buu ka soo dhacay ama waarid buu ka soo qaatay bal badbaadi hantida ciddi yeelatab fain qabila hadduu aqbalo damina wuu dandhabahayaa maxaa yeelay idan muctabar aan ama caqdi ha noqdo ama mujaradu idnin fi lxifdi ha noqdo ama wadiic ha idan ruux bixiyaa mahantida kamaadan qaadin ruux caqdi xidi karana maadan ka qaadanayn mid waalan oo tal ah iyo ilmo yar baad ka qaad saasaa marka aad ku noqotay mutacadi asbaabtuna sheekhu wuu tagin doonaa walow awdaca maalan fatalifa cindahu lam yadman masale kale gudbayo adugu haddaad ilma wax u dhiibata bal war adigii weynaa ee miirkaada ee maankaada qabay yaa ilma yar waxaa tihi iyo xaj ama waa baa tihi iyo xaj walow awdaca sabiyan maalan ilma yar hadduu hanti u dhiibto fatalifa almaalu cindahu cinda sabiy lam yadman isabiyo wey ilmihii madan dhabahayo hantidaa meesha ku burburtay maxaa yeelay iltizaamkiisa iyo aqbalidda iyo gudoomidu gudoomiye ilmaha yarka hantidaasaan marka horeba jirinba maxaa yeelay ahalba ooma ahayn aduguna adaa isku ciyaare markaad ilma yar waxu dhiibatay dembiga adaa galay wain atlafahu sabiy sabigu maalkii loo dhiibay hadduu dilo oo baabi'iyo damina waa dandhabayaa fi lasaxi sida asaxa ah. masaladu waa daatu qowlayn kama fii sharxi alkabiir wاrawda laa daatu wajhayn masaladu laba qowl baa ku jirta meeshuu fi asax yidha inuu adhar yidhaahda ama daahir yidhahdaa ku fiican ayib laba qowl baa ku jirte laba wej kuma jiraan oo taasi daliilkeedu waxaa weeye waa inagu soo maray itlaafku waa min baab khiaab اlwadci weeye min baabi khiaab الtakliif ma aha marka wuxuu shay marba haddii la dilo ama la burburiyo axadka burburiyey ama ha noqdo qaangaadh ama ha noqdo sabi ama majnuun ama ha noqdo ruux doortay ama mid la qasbay ama caalim ama jaahil la kala qaadi maayo lanna waa min baab khiaab اlwadci weeye oo u laabanaya mxuu ahay baab alcadli cadligu waa maxay nin walba dhibkuu geystay ee aadama u geysto in looga gooyo wey marka khiaab اlwadci wuxuu hoos tagaa qaacidaة اlcadli buu hoos tagaa meesha khiaab الtakliif uu hoos tagay qaacidaة الraxma oo ilaahay subxaanaه wa tacaala waxaan ruuxaan awoodi karin ama aan qaban karin dembiga waa ka cafiyey waana ka qaaday raxmatan minhu subxaana wa tacaala amaa laakiin ruuxii aad u geysatay waxaad u geysatay ka goo si u goo baan ujeedaa u go oo si hadihi mucaamalatu bimili ma arkayn aragtidaadu iyo ma garanaynin garaasha la'aantaadu dembigii bay kaa riday laakiin aniga wiilkii aad iga dishay iisoo celin mayso bakeerigaad iga jebisay iisoo celin mayso darmuuskaad iga reeqday saa ku soo noqon ma darmuuskii keen marka labada khidaab way kala duwan yihiin midna wuxuu hoos tagaa الرحمة bاab الرحمة والإحsان bu hoos tagaa midna waa maay baab الcadli bu hoos tagaa لأnnahu xquuq الkhalaaئq oo ku dhisan calى الmuشhaaxaati والmudaayaقة farigaasaa udhexeeya horena waad soo marteen ba ilata والmaxjuuru عalayhi bsفhin kasabiyin في اdaaci ayuu la mid yahay wuxuu yidhi والmaxjuuru عalayh midka la sharay ee safiiha ah bisafhin maamul xumo darteed looga joojiyey hantidiisii ka sabiyin ilmo yar buu la mid yahay sida aan wax loogu dhiiban karin waxna loogu ammaanaysan karin ayb wuxuuna ka ixtiraazay asafiihu اlmuhmal ila wuxuu ihi wاlmaxjuuru calayhi bisafahi safiiha laba loo qayb muhmal iyo maxjuur calayhi waa nin safiiha laakiin weli xukun qaada kuma dhicin gacanta lama qabanin waxaan leenaha marka waa safiih weli lugtiisu ay furanta oon la qabanin marka iyadaa safiihaas muhmalkaa ammaana loo dhiiban karaa oo asaga wax kugu ammaanaysan kara ilaa gacanta laga qabanhayo dadka qumanaaba la mid yahay sheekhu marka ninkan maamulkiisu khariban yahay qaadina gacanta qabtay waxay la too tahay adoo ilmo yar waxu dhiibtay dhankaas ayuu sheekhu kuu caday sheekhu wuxuu yidhi wa tartaficu ammaanadu waxay ku kor noqotaa ama wadiicadii waxaad tidhaahdaba watartaficu wadiica bimowti lmuudici kii wax kugu ammaanaysto dhimashadii aw ilmuudaci ama kii wax loo dhiibtay dhimashadii wa junuunihi waalidii wa iqmaa'ihi suuxidii iyo miyardaboolkii walahumaa ninkii wax kugu ammaanaystay iyo lagu ammaanaysta waxaa u bannaan oy leeyihiin alistirdaadu in wax la soo cesho istirdaadka waxaa iska leh ninka wax kugu ammaanaystay wاraddu celin bay leeyihiin taana waxaa iska leh ninka wax lagu ammaanaystay kula waqtin xilli walbaba lanna waa caqdi jaais min aarafayn shayga aan kugu ammaanaystay aan kuui bil ii xaji war waabaan imida isiy waxayay waad ceshan kartaa asaguna warniyow inaan joogahayaan moodahaye muddadaa maba gaari kare waxaad igaho xilligii la doono ayuu ninkii wax kuu dhiibtayna kaa ceshan karaa aduguna aad iska celin kartaa masladu marka faa'idaةu irtifaaci اlwadiica waa maxay waxay isu bedelaysaa amaana sharciya faaidada watartaficu اlwadiicaةu bimowti اlmuudici aw ilmuudaci wa junuunihi wa iqmaa'ihi waad soo marteen kitaab اlwakaale faaidada waa maxay waa irtifaacu اlwadiicati wa sayruuratiha aw sayruuratuhaa ilaa amaanatin aw amaanatan sharciya ammaana harciya isku bedelaysa farqi baa u dhexeeya alamaana sharciya iyo iyo alwadiica ammaana sharciya waa maxay adoo meel iska taagan maalan yaa maro dabayl ay soo dhufatay baa kusoo dhacday dhaftaada gacantaada ay soo gashay ammaano wey luqato iyo baadi baa gacantaada gashay waa ammaana sharciya idan taasaa ammaana sharciya la yidhaahdaa maxaa cid kugu dhiibatay oo ku ag oo ku wadaaco dhigtay ood heshiis la wada gasheen oo siiqaya hawsha midna ma jiro midda ayada ah yajibu radduhaa cala alfawr ammaana sharciya wey si deg dega ah maaligeedii loogu celi haddii la garanayo haddaan la garanaynin dowlad iyo qaadi iyo xaakim baa la iskaga wareeji ayib farqigaasaa u dhaxeeya amaa tan maxay caqdi weeyo waa laba ruuxoo is-aamino wax isu dhiibtay baa tihi ayb inuu asagu kaa dalbada mooyeene waajib kuguma aha inaad celiso si degdeg ah codsigiisay ku xidhan tahay iyo xilligaad ugu doonto amaa ammaana sharciya waa yajibu radduhaa ilaa maalikiha aw wakiilihi aw ila alqaadi waalxakim cala alfawr haddii aad dib dhigto adoo la degdegi karay celintiisii kadibna dhib yimaado waa dan dhabaysaa way ka duwan tahay marka irtifaacu waxaa ka dhalan haya inay isu bedasho amaana sharciya marka uu yimaado junuun ama ay geeri timaado ama iqmaa yimaado fask yimaado wadiicadii ammaana sharciya isku bedashay si deg dega waa inaad u celisaa loo jeedaa intaasuu sheekhu meesha kugu qarinhayaa inaad fahmayso una iskaga malaynhay qawaacidulbaab intaan aan sii dheeraanin waa cashirku inu dheerada laga yaaba aan wuxuun ka tilmaama kadibna aan ka tago qawaacid ulbaab qayb waabaan soo sheegno waxaan idin maqsuudka baabku waa maxay waa tasdiiqu اlmuudaci fii dacwa اraddi wاtalaf waynu soo sheegnay ilaa bimucaaridin iska badah qaacidada koobaad ida daara الnisaacu bayna اlamiini wاlmu'tamini falqowlu qowl اamiini fi اraddi wاtalaf qaacidadaas marka waa qaacido asal ah ida daara الnisaacu bayna اlamiini wاlmu'tamin marba hadda dadka murmahaya wax isku hay ay yihiin kii la aaminay iyo kii aaminay فالqول qول الأmيn في daعوى الradd والتلف اxtiraaز baa meesha ku jiro waxaa weeye amiinki iyo nimaan aamin hadday isku qabtaan waa masle kale ayado tan waa maxay ida daara النisaaع bayna الأmiini والmuؤtamini فالqول qول الأmiini في الradd والتلف ninkaasaa la aaminaya qaacidada labaad ama daabidka labaad man kadabathu اlmushaahada faqowluhu hayru maqbuul xisiga iyo daruurada iyo waaqica jira ninkay beeniyaan warkiisu laga dhegaysan maayo hantida awey baa la yidhi masaajidkii bilaale waa dhaweyd gubtay bay ku khasaartay bu ay ku gubatay bilaalla weligii ma gubin waa taaganya maxaad leedi ninkaa warkiis ma qabanaynaa la qaban maayo man kadabathu اlmushaahada faqowluhu ayru maqbuul war hantida awey dukaankii aad sheegaysed intaa ka shaqaynaysay eed hantida dhigtay awey wuxuu ihi dukaankii dhulgerir waadhoweyd ka dhacay nairobi islii yaa dhulku la go-ay lamaba hayaba dadkii baa la weydiiyey weligeed baa waxaa meel wax dhul lago mana arag ninkaa warkiis ma la qabanaya xisiga iyo waaqaca beeninaya ayib waa meeshay shaaficu dhihi jireen waman kadabahu aahir lam yusadaq aahir ninkuu beeniyo wax laga dhegaysan maayo ficil iyo weer ku cad macnihii ama ku muuqatuu sameey markaasuu ha u bixin hawl kalaan oga jeedaay waxay ku dhaheen waman kadabahu aahir lam yusadaq sidaa wey asalka qaacidada saddexaad kul man damina biاlإtlaafi daminaha bالtafriiطi ila الsabiya baa aydna qaacida ah waa iska daabit laakiin qaacidada daabitdu mutaqadima ma kala saaraan waa ogtihin barmar kul man damina biاlإtlaaf dil iyo dhib uu geysta ninkii wax ku dandhaba daminahaa shayga asaga ahaa bitafriidi tacadina uu ku dandhabahaya gaboodfalla uu ku dandhabahaya shaygii haddaad burburiso ood jajabiso ama adugu aad ku istaagto haddii lagaa dandhabi lahaa takrifal iyo gaabin iyo gaboodfal aad ku samaysay darteedna waa lagaaga dandhabi kullu man damina bilitlaafi daminahaa aw daminahu biاtafriidi fi اlxafdi ila sabiya aw il abiy waxaad tidhahdaba ayb il abiy fayadmanu bilitlaaf faqat haddaad soo marteen sabigu maxaana soo marra ilmo waxa loo dhibto lagu ammaanaystay hadduu halaagsamo ama dhumo looma haysto haddii laakiin asagu uu ku istaago asagu jajabiyo burburiyo wuu dandhaba hayo marka yadmanu bilitlaaf la bitafriid sabigii soo mayna soo marin qaacidada halkaas adigu jirta qaacidada marka waa kuwa usuusha fiqiga ah ee qawaacidka fiqiga ee farciga howlaha khuseeyo amaa qaacidada usuuliga ee uu ku dul wareegaya kitaab alwadiica waa laba qaacido qaacidat اlalfaad iyo qaacidat اlacraaf in badanna waan soo baraarujiyaan u malinhayaa ayb kitaab alwadiic o dhan wuxuu ku dul wareegahayaa laba qaacido itibaacu اlalfaad wa اctibaaru alcurfi aw اlacraaf alfaadda in la raaco weedha uu kugula ballamay ninkii wax kuu dhiibtay sidaa yeel halkaa ku ilaali saa ha yeelin kan samee halkaa dhig markaan adi aragta ii dhiib waadhi uu ku yidhi ee uu kuu sheegay ee kula ballamay ninkii wax kugu ammaanaystay haddaad khilaafto ood ka gaabiso waxaa le waa mukhaalafo dandhow bay keenaysa waa itibaacu alalfaad lafdigii muudica waa lawaa la raaci bidixii midig lagama mari karo ilaa lidaruuratin xisiya aw sharciya hadduu ku marka hantidan waxaan rabaa inaad ku ilaaliso cirka cirka dhulba ha keenin ma suuragalba yacni lafdiga muudica waa la raaci ilaa lidaruuratin sharciyatin aw xisiya qaacidada labaadee usuuliga ku dul wareegayso waa maxay waan iska qaacida fiqiya laakiin ictibaaru alcurfi waa qaacida asalka usuusha lagu sugo weeye ayib adiladan loo xujaysto itibaaru caraaf curfigan goorma aan u baahanaynaa mar walbo muudica ama muudacu uu fal sameeyo ama weedh uu ku hadlo taana macnaheeda uusan cadday ama uu mulaq yahay ama meel lagu xambaara la garan waayo waxaan u noqonaynaa curfiga labada qaacidana markuu ku dulwareegahayaa ayb aynu ka soconno marka sheekhu wuxuu hi asalkeedu alamaanatu wuxuu ujeedaa ana alamaanata waa mutaasilaة fii baab اlwadiica ma aha taabica limaqsadin aakhar buu ujeedaa horana waan soo hormarya ila tahay waasluhaa amaanada asalkeedu wadiicada asalkeedu waxaa weeye alamaanato wey in lays aamino oo ninkaa wax loo dhiibay warkiisa la qabto oo la yeelo fii dacwa اraddi wاtalafi wa fii kuli shay taasaa asal ah waqad tasiiru inay noqotaa laga yaabaa madmuunatan mid la dandhabahayo bicawaarida waxyaaba soo dariyey awgood meeshaa hore marka waa asluha alamaanatu ijmaac baa loo daliishadaa ijmaac baa loo daliishada aimo badan baa soo guuriye laakiin ibnu xasm fi muxallaah wuxuu keenay khilaaf wuxuu yidhi waxaa sayidina cumar ka asaxay in dad wax lagu ammaanaystay oo mudaciina hanti lagu ammaanaystay ka dandhamay ka suganta inuusan ka dandhaminna way ka suganta ibnu kaiir iyo xaafid ibn xajarna waxay dhaheen waa runtii way suganta laakiin ibnu xasan oo aafadeeda waxaa way jamci haddee labada war hawlihii taalamaaba jamcintooda anugu horta ogaada ijmaacin inuu dumay sayidina cumar damana muxuu ahayey almudaca wasaxa canhu cadamu tadmiin fuqahadu waxay idhahdeen marka waxaan ku xambaaraynaa markuu ka dandhabayna waa cinda tafriid markuusan ka dandhabinna waa aslu amaana walwadiica saasaan ku jamcinaynaa waa ijtihaad idinka khuseeyo ibn xasmin taagan hawl itaalama horta qabsada bisanad buu ku wariyaa wuuna xukumaa weliba marka xaafid ibn kaiir mxuu ahaa irshaad nabiha mxuu ahaa ilى adilati mxuu ahaa irshaad اlfaqih ila adilati tanbih buu ku sheega xaafidkuna talkhiiska ka firiya kitaab alwadiic ayib waa runtii muxallahana kitaabkii tobnaad iyuu kaga hadlaa mujaladka sagaalaad cafan kitaab alwadiic si kastaba noqotee waqad tasiiru inay noqotaan jamcinta ay jamciyeen bayhaqi iyo fuqaha badan ba ay saa ku xambaareen hawl markaa quruxsan wey maxaa yeelay asalka waxaan lena imaamku waa maxay ninka caalimka ama mujtahidka alaslu waa maxay waanlaa tatanaaqada aqwaaluhu aaraadiisu iyo aqwaashiisu waa inaysan isburinaynin inta lagu xambaari karo tawaafud iyo mid walba meeshaasuu ku socdaa waxaa weeyaan waa lagu xambaaraya la odhan mahayo wuu hor yimid adeseendhaana marka taasi waa khata cinda alculamaa asbaabtii buu sheekh hadda wuxuu yidhi waqad tasiiru inay noqotaa laga yaabaa madmuunatan mid dandhaba bicawaarida waxyaaba soo dariya minhaa cawaarida waxaa ka mida waana toban baynu toban caarid weeye tobankaa caarid waxaad ku ururin kartaa shan sabab horaana waad soo marteen qaacidatu damaan qaacidatu damaanna waad soo marteen asbaabu damaan saddex bay ahaayeen maxaa shay lagu dandhabaa oo shay qaantiisa kugu raacda ama lagugu yeeshaa saddex sabab bay ahay sababka koobaad alitlaaf shayga adu inaad disho ood burburiso ood gacan ku dhiigla noqoto waynu soo marray sababka labaad atasabub lahu shayga adu gacanta kumaadan burburinin laakiin sabab baad u noqotay sabab baad u noqotay ka saddexaadna wuxuu ahaa ihbaat اlyad اlcaadiya aw اlyad اlcaadiya gacan aan ammaano lahayn oon saxnayn baad shayga gelisay ama gacanta ku dhigtay nin wax soo dhacay oo boolyaday baad ka sii qaaday marka alyad اlcaadiya alitlaaf watasabub saddexdaa sabab baa damaan ku sugnaataa asbaabtan oo dhanna saddexdaa bay ku dul wareegahayaan tobanka sababe sheekhu sheegi doono ama sideedda ama toddobada haddii laisku celiyo waxaad ku ururin kartaa shan sabab sababka koobaad waxaa weeye uu sheekhu sheegi doono kullu maa yuctabaru tadyiican fi اlcaada maa yuctabaru tadyiican fi اlcaada baylihin iyo dayicid wax walboo loo arko haddaa adigu aad samayso ninkaadi wa lagu ammaanaystayo aad samayso xoolaha waa lagugu leh ma yuctabaru tadyiican fi اlcaada ka labaad alintifaacu biاlwadiic ammaanadii laguu dhiibay waad isticmaashayba waabaad iska xidhatay gaadhigii waabaad iska fuushay waabaad ku xamaalatay faraskii gammaanbaabaad ka dhigatay idan waa maxay ayadna waa muxuu tusahayaa khiyaana wey asagoo tadyiic ma ah intifaacu waa madinat اlkhiyaana ilaali baa lagu leeyay ma kutumaa lagu yidhi ka saddexaad waa mukhaalafaة اlmuudaci liamri اlmuudic waxaaya waxaas samee baan ku ihi sidaa u ilaali baan ku ihi halkaa dhig baan ku ihi waxa ha ku samayn wixii aan kuu sheegay baad gara martayba soo hadda maynan soo maraynin laba qaaciday ku dul wareegaysaa kitaab alwadiica oo ah itibaacu اlalfaad wa ctibaaru alacraaf eh, lafdigii muudica ammaanaysta weedhiisa waa in la tixgeliyo ila wax xaqan asagaa iskale aduguna waad aqbashay shayga inaad ilaaliso siduu rabay ilaali hadee sida adugu rabtaa u ilaalin eh, <clears throat> midka afraad waa aljahdu lisl iidaa aljahdu liasli iida waaba dafirtayba in wax laguu ammaanaysta ama laguu dhiibtay oo dhan baaba dafirtay kadibna bayinaa kugu sugnaatay wixii baa caddaaday hawsh wax isku bedeshay damaan iyo asbi midka shanaad waa tarku liisaa idaa tamakana minhu xanuun baa ku qabtay xaalad deg degaa soo kordhay qolqulatooyin baa yimid qax baa soo baxay hawlaa yimid inaad hantidii inay dhunto ammaanahayd baad ka yaabtay waxaa lagaa rabay dardaaran inaad ku jojoogsato maadan dardaarmin idan taana waa maxay tafriid weeye tarku liisaa'i cinda atamakuni asaguna waa asbaabta keenaysa lidamaan shantaas sabab baa lagu ururin karaa asbaabta fara badan oo sheekhu tirin doona aan u baxno aan markaa tirinna hadda sheekhu wuxuu yidhi minhaa waxaa ka mid a asbaabta keenta in lagala dandhabo shayga ammaanada ahaa an yuudica hayrahu bilaa idnin walaa cudrin an yuudica shaygii buu ammaano ooga sii dhigay hayrahu midaan asaga ka ahay bilaa idnin min almuudici asagoo ninkii hantiilaha aan idan ka haysanin walaa cudrin daruura aysan jirin wax daruura ma jirto adaa wax kugu ammaanaystay cabdulaahi ah shayga aan kuu dhiibtay baabaad geedi usi adma ammaanaysat waxaa aniguna adaan ku aaminay ii sixaji idan igama haysatid aniga daruuro kugu timidna maba jirtaba adiga waxaad ka baqday nimanku dabagelhayo raba inay ku dhacaan baaba jira marka waxaad ka yaabtay ammaanadaad hayse in ay gacan gasho la dhaco markaas hore inaad ruux kale u dhiibato idan cudurdaar baa jira adigii baaba waa kugu soo baxay qax wadanka joogi karin amiintaan inaad u dhibto hebel ku wareejitdhibma malaha isagoon daruurana aysan jirin idanna aadan haysanin baad cid kale uu sii dhiibtay oo maxaan khilaafay curfigii lafdulaamir hadda maadan khilaafin lafdulmuudic maadan khilaafin curfigu maalka waa maxay curfiga la yaqaano waa ma anugu adaan ku aaminay axad kale ma aaminin curfigaan ogolayn shaygaas waxaa laga yaaba inuu sirba ii yahay oon raba adiga uun mooye cid kale inaysan ogaanin marka curfiga wuxuu keenayaa ana man wadaca shaya cinda axadin ma banaynhaya mana jeclo inuu usii wareejiya gacan kale biduuni idni curfiga hadda lagu kala baxaaya fayadmanu markaa wuu dandhabahaya marba hadduu cid kale gacantiisii geliyey hantidii lagu aaminay asagoon idanba qabin wuu dandhabahaya marka waa meeshuu odhan jiray juwayni muطlaq mxuu ahaa alaqwaal wاlafcaal tuqayadu biاlcurfi afcaasha iyo aqwaasha muطlaqada maxaa lagu qaydaa curfiga lagu qaydaa usuudiintu waxay ka cabireen dhowr gon waan soo sheegnay muxuu ahaa alcurfu اlmuqaarin fii xukmi اlmukhasis curfiga muqaarinka ah wuxuu la yahay mukhasis toos ah oo naska qaydaya ama khasishaya marka acraaftaa sidaa iska curfiga hadal lagu xukumhaya inta waxaa ugu khilaafay marka eh, axmed iyo eh, abu xaniifa ugu khilaafsan halka ayagu waxay leeyihiin ma aadkaa u dhiibee dambe asna uu sii ammaanaysta aduu ammiin yahay dhib ma laha ayagu taagan yihin wa qiila waxaa la yidhi in awdaca alqaadiya lam yadman hadduu muudicii uu shayga u dhiibo qaadi u dhiibo waxay dhaheen lam yadman maxaa qaadigu waa ammiin sharci ah isagaana ka muhiimsan axad walba isaga ka muhiimsan marka qiil saasuu leeyay wa qiila in awdaca hadduu u dhiibto oo ammaanaysto ninkii wax loo lagu ammaanaystay alqaadiya lam yadman ma dandhabahayo liannahu waa naa'ibun can الsharci marka cid walbuu naa'ib ka yahay cinda alfaqdi mxua haybubana asagaaba dadka wakiil ka noqon jiray saasuu qiilku leeyahay ma sahlan qiilka warkiisu waidaa lam yuzil hadduusan ka zuulinin yadahu gacantiisa canha can اlwadiicati jaazat اlisticaanatu kaalmaysibaa bannaan biman dul la kaalmaysto yaxmiluhaa wadiicada la qaada ilى اxirzi meesha lagu ilaalin lahaa aw yadacuha ama dhigahaya fii khisaanatin khasnad mushtarakatin la soo lama dhihin wadiicadii gacan kale inaad geliso ood kusii ammaanaysato waxay keenaysaa inaad kaasib noqoto hantida lagaa dandhabo wuxuu ka ixtiraasayaa marka mid aadan ku noqonaynin dandhabe iyo qaanbixiye aadan ku noqonin waa goorma shaygan oo gacanta ku haya waxaan ku idhi war hebelow ila qabo ila qaad jawaankan lay dhiibtay ammaanada xaggeen kula dhiga bakhaarkaa ila dhig ayib hashan waan anaa hogaaminhaye bal gadaal iiga soo garaaco ii soo kaxee ama hogaanka ii qaba aan meeshii xidhida geela aan ku geystay marka waidaa lam yuzil ay muudacu way hadda yadahu canha cayn اlwadiica jaazad waxaa bannaan alisticaanatu biman yaxmiluha ila اlxirs ruux kula qaadoo kula geeya meesha lagu xirsiguna waa shay walba meesha lagu dhowra lagu ilaaliyo xoolaha xeradooda weeye wixii raashina bahaar la dhiga weeye muxuu ahaaye dahabkii wii lamida ah in muxuua khasnad yar iyo sanduuq yar iyo lagu rido wixii lacaga ah khasnad adagoo bir ama shub ah in lagu shubo weeye yani shay walba wuxuu leeyahay eh, xirsi u khaas ah aw mase yadacuhaa la dhiga fii khisaanatin khasnad mushtarakatin la wadaago oo ka dhaxaysa muudaca wax loo dhiibtay iyo ninkan uu leeyahay hantida ii dhig khasnada iige marka khasnad weyn oo naga dhaxayso anigu ad wadan leenay aanku hantida qaado waxaad ku ridaa khasnada geli intaa marka dhib male gacantada weli kama zuulin waa ku arkaa waa ku fiirinhaya ama waan kula hayaaba gacantada weli shayu kama bixin ee ta laga hadlaayeed ku dandhabayso waa in hantidii lagugu ammaanaystay axad kale gacantiisa aad geliso taadina ay ka baxdo macnahaasuu sheekhu kuu sheegay walaa cudrintaas marka laftirkeedu daliil bay u baahan tahay minha an yudca hayrahu bilaa idnin garanayo curfiban ictimaadna cudurdaar la'aantu waxay noqotay dandhow bay keentay cudurdaarkuna dandhow la'aan buu keenay maxaa u daliila waxay yidhahdaan shaaficiyo xaalaة daruura waa mustatnaat bixukm اcurfi warkooda war sahlan maaha xaalaة daruura waa waa mustatnaat bixukm اcurfi tii un bay la mid tahay shay hadduu daruuro timaado war hantida ma khasaarin lahaa ma cidlaan kaga carari laha maxaan samayn lahaa so inaan ruux kale u dhiibo oon badbaadiyo dan kuguma jirin marka waxay dhaheen xaalaة daruura waa mustatnaat bixukm اcurfi waa runtood waidaa araada safra socdaal hadduu soo galo safar buu doon hadii baa lagu dhiba waa lagu aamin xoole islaameed baad haysa haddana safar baa ku qabtay maxaa tale ah falyarudda u celiya hantidii ila lmaaliki aw wakiilihi ninkii hantilaha wax ku ammaanaystay hantida ku celiyo oo niyo safar baa isoo gala waa baxahayaa waxaada igaho ha yidhaahda ammaanada ah waayana ninkii wax u dhiibta ha ku wareejiyo hebelow so adugu wakiil oomad ahayn hebel ha hantidan qabo asaga gaadhsii waa la kala bixi fain faqadahuma hadduu waayo ninkii hantida lahay maaliga ahaa ama wakiilkiisiba waayo falqaadi falqaadi e falyarudahu ila alqaadi wayahda qaadiguu u dhiibahaya dee isagaaba weligii wuxuu noqon jiray naaib alkhuyam wاlghaa'ibiin nin walbo maqan yaa oday u ah akhyaartiisi iyo odaygiisu waxaa weeye qaadiga wey saasaa loo jeeda laakiin bishardi cinda alama an yakuuna alqaadi amiinan iqatan sidaa darteed zarkashi iyo subki iyo adraci iyo shaaficiyada xilligaa joogta waxay dhahn waqudaatu zamanina jawaratun zamankeena qudaada joog waxay dhahn waa fasaqo waa jawaro shin lagu aamini maayo hada huwa alghaalibu fiihim bay dheheen waa qudaadii iska da culama waa qudaadii waaweynadee lale ummadda diinta ha ku maamuleen way caddaynayaan shaaficiyu xilligaa iyada ah marka waxaa weye fasaadkii bay ka hadlaayeen maaha inay culamada durhayaan ama qudaadi durahayaan maahe fasaad jiray ka waramayaan ya maxaa weeye ma lama laguma qasbano inta yarartaa nagu filan hal qaadi oo amiin oo nairobi jooga aan ugu filan soddonka jawarada bul allaha ka siiyo gaaris hal xabbuu joogaan ugu filan labaatan kale joogta bul allah ka siiyo ilan qudaadu way badnaayeen shaaficida keli balan intaasu qaadi inay yeeshaan fii qaryatin waaxida magaalo walbana afar qaadi baa joogta mid shaafica mid maalikia mid xanafiya mid xambali ah marka waxaa weeye hadday saddex naga gubtaan maxaan awrta kula cararaynaa halka fayo sidaa wey fain faqadahu hadduu qaadina waayo amiin falyarudhu ilaa amiin wey qaadina waad weyday wakiilkii ninkana waad weyday asagiina la wa ku dhiibtay maxaa la samayn ruux kaloo muslimad aamintay ayaa u dhiibi mahraatina waad u samayn ishaadkuna waa laai waa laazim fain faadahu faamiinu taasi waa la gartay intaaba marka ma adan yeelin maxaad samaysay meel baad ku duugtay waadna iska safartay fain dafanaha ammaanadii buu duugay ama xabaalay bimawdicin meel buu ku xabaalay wa saafara wuuna safray wayna khasaarto roob baa ku daayay ama jiir baa cunay ama tuug baa fadhoo la baxay ku arkaayey balaayaa fagatay dabmina wuu dandhabhayaa wuu dandhabhayaa ayib kitaabka manhaajka si u dhegaysto oo si u barta maxaa yeelay qudaad baad noqon doontaan haddii kale hadhow muqararaadka jaamicaadku ma shaqayn doonaan waagii maxaakiimta waad garanaysaan wax qaado u noqday waayeen annagoo dhowr iyo toban wadaadoo meel fadhinay waana soogu xidhay waxaan u baahannahay dhowr ninoo qaadi afar qaadi waa laga wax la diro xerta wahaabiyada meela adalawaa kitaabkan ha dhaayalsanina ninkii barta qaadi buu noqon karaa ama qaadi ikhtiyaar buu noqon ama qaadi he qaadi qaadi daruuru noqon hayaa ilaan labadaan baa jirte ayib haddii mujtahid madax bannaanoo masaladiisu bannaanka taalo la waayo maxaan ku cadiqubaynaa waan gebagabaysanaynaa minhaajley ayaan soo kaxaysanayna marka gebagabadina waagaa waa la waayey meelay ka baxda fain dafanaa bimawduci hadduu ku duugo wasaafara damina fain aclama maxaa yeelay waa tadiic wey waa asbaabta aan soo maray ammaano lagu dhibay meel ku duug iska tag fii curfi الnaas maxay tahay waa dayicid wey waa baylihin marka asalka kooaad soo marteen kul maa yuctabaru tadyiican fi اlcurfi buu ku jiraa fain aclama hadduu ogeysiiyo biha bilamaanati iyo meeshuu ku duugay buu u sheegay amiinan in lagu kalsoon yahay oo yaskunu lmawdica meesha lagu duugay degan lam yadman ma dandhabaya filas haddaynu qabsanno yaskunudaasi laysa biqaydin bal xiraasatu wاlmuraaqaba muhiim ah hadduu dhawarniyo hantidii safar baa ay soo galee degdega ammaanay ahayd halkaasaan ku duugay bal la soco gaarhka ka hay yaan la fagani markaasi ma dendhabay maxaa yeelay meel laguu dhigay wakiil laguu duldhigay waa dadaalay ninkaas curfunaas marka la fiiriyo daycid ma aha fain aclam hadduu ogeysiiyo amiinan yaskunu lmawdica lam yadman ma dendhabahayo fi lasaxi marka yaskunada waxaan idhi qayd ma ahe waa maxay waa miaal yani ruux ka warqaba oo muraaqabeeya meesha oo ilaaliyaa la rabaa ishiisu ay la jirto isagu muqaabilku wuxuu leeyahay may uu dendhabahayaa ogeysiin iclaam muxuu yahay xifdi baa la rabay iyo ilaalin baa lagaa codsaday oo aduguna aad aqbashay maxay tahay il muxuu ahaayey nin meesha degan iyo ka warqabid maxay tahay iclaam ma jiray dhe waan maxarna alxiraasatu walxifd baa lagaa rabaa farqun bayn alxifdi waliclaam bay dheh aduu marka muqaabilku warkiisu ma sahlan walow saafar hadduu la safro bihaa wadiicadii loo dhiibtay buu safar gow la damin wuu dandhabahaya wuu dandhabahayaa maxaa yeelay lianna xadarku xirsiga xadarka iyo xirsiga safarka kala duwan shayga markaad la safarto bayrahiisaa badan dhabajiifkaa badan inuu dhumaaf badan xeer la degan in lagaga tagaa badan inuu ratiga ka dhaco faynoo jabaa badan laba faroo dhaxo inuu ka fakadaa badan laakiin inta la negi yahay shayga waa maxay afarta ilkood baa lagu hayaa farqigaasaa udhexeeya marka safarku waa madinaة liلdiyac wuxuu madina yahay dayaac shaygaa uu dhumo ama xadarku waa shay la ilaalinayo walow saafara biha damina wuu dandhabahaya maxaa yeelay curfigan ku xambaaraynaayo ninkii adoo negi magaala kugu ammaanaystay curfan raalli kama aha inaad la safarto haddaba inagoo abooda joogna haddaan lacag boqol kun oo doolar kuu dhibtoon ku dha ilaali adoo nairobi fadhiyo dukaanlaah ama xawaalad fadhiya dad wajeer ka soo hadasho ka war on ku dh hantida wajeer baan la aaday ninkaas soomaaliya muxuu ku leeyahay isla markaa shiki baa gelaya waa lagu dhibcahaya ma tahay mise ma aha oo dana kala wadato unba soo dhiganaya farqi u dhexay marka curfigaa xaakim ah almuxakamu huwa alcurf in badan baa ku soo dhig labada asal bay ku dul wareegay un iska fiir ilaa idaa waqaca xariqun inuu dab dhacba mooyee aw haaratun ama weerar dhaca mooyeen waa inaga soo mara fii aakhiri kitaab اsalam ihaara afsax ah inkastoo ihaaradu bannaan tahay fii luqatin qaliila alfasiixu wاlafsax waa in la lafdiga isaga ihaara hamse la raaciyo weerar ilaa idaa waqaca inuu dhacba mooyeen xariiqun dab baa dhacay aw khaarata ama weerar bililiqo iyo boob baa meesha ka dhacay iyo budhcad baa ka dilaacay ama qabaa'il baa ku dagaalamay ama cadow baaba ina soo weeraray oo wacajaza ka cajizo canman yadfacuhaa ciduu u dhibana u waayo canman yadfacuhaa wadicadii ilayhi xaggiisa axadaad aaminto ama qaada ama kiilahaa ama wakiilkiisi ah waad weyday oo la kala yaacahaya nin walba intiisa ku nafbaxaya yaad u dhiibi marka iyada maxaa u bannaan inuu la ao la saro hantidii intii lagu ammaanaystay uu la safri waxaa lagaa rabana waxaa marka hanti lagugu ammaanaysto hantida lagugu ammaanaystay waa inaad u ilaaliso ilaalinayso middaada hantidaada waa laazim daruuri ah midda labaadna amarka iyo codsiga ninka wax kuu dhibto waa inaadan khilaafin ilaa lidaruura labadaasaa ka-aakiba waa inaad shayga u ilaaliso saaad maalkaada u ilaalinayso xaggana aadan khilaafin codsigii iyo amarkii lagu siiyey ee ninka kugu ammaanaystay uu kuu sheegay kamaa sabaqa sidii soo hormartay say ku soo hormartay ya kamaa sabaqa hadda wuxuu u jeedaa hmm, cudurdaarki weeye cudurdaarkii lasoo sheegay ee kuu fasaxayey inaad axad kale u dhiibto soo dambayna soo mari ayib meeshaasuu ujeedaa cudurdaar hadduu yimaado ee daruuro waad la safri daruura kuu fasaxday wey daruura kuu fasax inaad la dhaqaaqdo wey waxaad kaloo kusoo martay fain aclama biha amiina yaskunu اlmawdica lam yadman fi asxina waad kusoo martay bilaa cudur waa maxay cudurdaar hadduu yimaado safarkii baa kuu fasaxan cid kale gacanteedii inaad gelisaa kuu fasaxan hadduu daruura timaad tiibuu sheek ujeeda wاlxariiqu dabku iyo wاlgaaratu wاliqaaratuna waa yaa saxan baa idinihe fi اlbuqcati waishraafu اlxirzi calى اlkharaabi acdaaru kaالsafari war cad weeye wاlxariiqu dabkacay iyo wاliqaaratu weerar yimid fi lbuqcati meesha hantida lagu hayay ee lagugu ammaanayst ee joogtay ka dhacay iyo wa ishraafu اlxirzi meeshii lagu ilaalinhayo ku dhowaata cala alkharaabi inay halaagsantoy dunto acdaaru cudurdaaro weeye kuu fasaxaaya inaad shay kale ruux kale gacanta si gelisa ama aad la safarto ka safari safarka oo kale ah bimacnaa meeshii aanu joognay ayaa dab ka kacayba buqcadii weerar baa dhacay meeshaad ku ilaalina gurigii aad la dhex joogtay dhex taalantidii baaba dumahayaba maxaa mar meesha waxaa yimid cudurdaar baad u leedahay inaad tanaaqusho qaaqdo idan acdaaru cudurdaaro weeye lilmuudaci kasafari safarkaoo kale ah fii jawaazi اidaaci cinda hayrihi wsafari ilaa akhirihi wey oo markaa min hayri damaan cid kalaad u dhiibi kartaa dukaan kalaad dhigi kartaa guri kalaad u wareejin kartaa ayadoon wax damaana aan lagu raacanaynin taasi waynu soo marro waay asalkaa wuxuu ahaa alidaac cinda hayrihi bilaa idin wadaruura waad soo marteen waxaa kaloo ku jiray asafaru biha biduuni daruura idna waa sabab min alasbaab inaad hantidii la safarto adoo lagugu ammaanaysta iixadayn ta laga hadlay ma aha adoo musaaira waxaan kuu dhiibay lama sii socon kartid maaha anoo musaaira waaad igu ammaanaysatay meeshaan u socday baan la aadi waxa laga hadlay waa maay waa adoo magaalo joogoo nagi shayga lagugu ammaanaystay lama dhaqaaqi karti wa laga hadlay laba sababba hadda waad soo marteen aan ka socdo waidaa marida maradan makuufan aw mukhawifan hadduu xanuunsado xanuun geeriyaad falyaruddahaa hantida ha celiyo ila lmaaliki oo wakiilha ku celiyo hantidii lagu ammaanaystay adoo haya ayaa xanuun khatara kugu yimid oo ay badan tahay inaadan ka kicin u dhimato isla markaaba ammaanadii ninkii lahaa u gee ama wakiilkiisa u dhiib wa ilaa hadduu waayo labadiba falxaakim xaakimka u dhiib fa ila aakimi wuu waayo xaakim aw amiinin ama amiin ruux muslimoo lagu kalsoon yahay aw amase yuusii biha wuu dardaarmi waraaq buu ku joogjoogsan hantida habeel baa iskale igu ammaanaysay sida u degdeg badan ha loo geeya hadday nafta iga baxdo ha loogu geeyo fain lam yafcal intaba hadduusan yeelin ninka ilaah ooma celinin wakiilkiisa ooma dhiibin qaadigii muslimiinta kuma wareejinin ruux la aaminay oo isagu aaminay oo maqrato u sameeyey gacantiisa muusan gelin dardaaran kama tegin fain lam yafcal hantidana ay halaagsanto damina marka wuu dandhabahayaa maxaa yeele waa mufarid waa tadyiic i curfi walcada way ujeedaan bay ilata maxaa yeele xanuunku waa xanuun geeriyaad waxaa badan inaadan ka kacayn adna waad og tahay intaasoo dariiqna way kuu furaayeen ood ammaanadii ku gudato midna maadan yelin marka tuuggeesa waaweyn baad noqotay had ilaa idaa lam yatamakan allaahuma inaysan u suuragelinba mooye ilaa idaa lam yatamakan hadduusan makansanin inuu markaasi wareejiyo oo wakiil u dhiibo ama maali u dhiibo ama xaakim u dhiibo ama amin u dhiibo ama u dardaarmo intuba haddays u suura gelina marka ayada ah cudurdaar buu leehay oo miaali bian maata faj'atan raafic wuxuu ku daray aw qutila khiilatan in la gooyo ma waa hadal fiican laakiin eh, ina wuxuu leeya fajadaa kaaga filan bian maata waa inuu dhinto matalan ayib faj'atan si kada ah isagoo iska caafimaad qabo bu lagu soo booday isagoo berri baa hawsh iska wareejisi ama le waad caafimaad qabtaa xala seexan ba wadaadka ma usoo kicin salaad sax u tooji waaba qallafayba marka mawtulfaja cudurdar wey maba ogeynba anaa ma dardaarminba taydoo dhan baaba iska baylaha inaan dafdafleeyo muddo nolodan ku talagelahayo xisaabtan ba meesha ma soo dhiganin maqaadir rabbi baa timid awmasu qutila waxaa la dilay kiilatan kaayid waa la usduugay ama waa la kaayay waxa u taqaanaan ayb marka taa cudurdaar buu ku helayaa wy oo hantida hadday saa ku khasaarto laga dandhabi maayo wa minhaa waxaa ka mid a asbaabta keenta xoolihii lagugu ammaanaystay hadday halaagsamaan in lagaa dandhabo idaa naqalahaa min maxilatin ilaa aw daarin ilaa ukhraa duunaha fi lxirsi damina wailaa fala ayb wa minhaa waxaa ka mid a idaa naqalahaa markuu ammaanadii ka qaado min maxilatin goob buu ka qaaday ay taallay aw min daarin daar dhul daaray taallow ka qaaday ilaa ra ay ilaa maxilatin ukhra aw daarin ukhraa buu u wareejiyey duunahaa tii hore ka liidata fi lxirsi xagga dhowridda ilaalinta damina wuu dandhabhayahadi hantidii waxaan kugu ammaanaystay inaad ku hayso gurigaadan soodsii ku yaalla markaas waaad la aaday waaad la aada wan baad la aaday iyo isheeg meesha naga hoose maxay magaceeda madaari baad la aaday oo kaasa hantida baa lagu dhacay meelay tuugtooda fadhido mulaanjinayso oo dadkii noolnoolaaba ay ku baxsan laayihiin yaad hanti geysay saasaa lagu dhacay waa lagugu lehay daartaadaan kugu dhib waxaan kuhi gurigaadan hantidu ha ii taallo guri kalood leedo aan ka dheerayn baad u wareejisa gurigaa kalena midkii hore ay taallay wuu ka liitaa guri iska daashdaasha ama iska jiijo oo jilicsan gurigan guri qasira oo shub ah oon waardiyo fiican joogo lagu kala baxay buu ahaa marka hantidii kii dambay eeday ay ku halaagsatay waa laguu laha waa ixtiraaz wuxuu ku yidhi min daarin ixtiraaz weeye naqluhaa min beytin ilaa beyt dhib ma laha daar weynood lahayd baa qolka fadhigay taalla jiifkaabaad geysa waxay taallaa mid geeskaa mid midigtaad dhigta taa dhib ma laha iyado waxa laga hadla waa maxay waa daar ilaa daar laakiin beyt ilaa beyt ma aha waxaa haddaa dhibka leh far baa udheeeya guri weyn oo socdo intaasoo qol ka kooban baa daarta loo jeedaa baydkuna maay waa qolalka ka tirsan daartaa guud taa iyadoo dhib malahay leeyihiin hadduu doono midka wax laga soo guuray ee ka loo guuriyey labada guri ha kala liiteen waa markuu wuuu bayd bayd ama markuu daar yahay waxaa shardi ah ka wax loo bedelay inuu kii hore ka fiican yahay ama lamid yaha shardi ah hadduuba ka liito waxaa weeye waa dan dhabaysata mutacadi baa ta marxab wa hadee shacab birshidu caaw dhan waxaan ku xabaaben xaggee kaa maray lacagtu xirsi bay le guriga xataa maa yanfac guriga xataa ay dhex taalo maa yanfac iyadoo guriga dhex taalo waa in la geliyo meesha lacag la gelin jiray haddaad miis weyn iyo sanduuq weyn oo fadhigaya lacagtaa dhigto oo lagu dhaco waa lagugu leh ma fadhi baa lacag la dhigaa mise raarta iyo jiifka iyo barkimaha hoostooda iyo abaaxad la garan waaya baa lagu kuusaa mise khasnad bir ah oo meelaha taallaa la dhex dhigaa fadhiga haddaad dhigta iska daa jikada baa laguu leehay yani wax walba wuxuu leeyahay xirsu mitli waan soo sharxay dib ha u noqon waxaan ka hadlayna waa maxay waa hanti meel walba la dhigi karaan ka hadlayna ma aha lacag iyo dahab iyo meelo khaas ay leeyihiin ayib sheekhu wuxuu uhi wailaa falaa hadduu markaa ay daarta loo raray ama mees dambe la geeyey aysan ka liidanin xagga ilaalinta tii hore falaa yadmanu licadami tafriiihi xinaidan wey waxadguduba muusan samaynin baa loo jeeda aan ka socon waxaa lagu daraya maa lam yukhaalif tasriixan lilmuudic baa ku jirta wailaa faladaa laysa calaa iطlaaqiha hadduu ku yidhi markuu kugu dhibay shaygan aan kugu ammaanaystay hebelow gurigan iigu hay guri kale haddaad geyso oo bir iyo shub ka samaysan oo lagu dhaco waa lagugu meel daasha oo cawscawsa u taalla halkan igu hay buu ku waxaad geysay guri dahab iyo fidoba ka dhisan oon la agmari karin oo koronto lagu ilanhay eyna ay fadhiyaan qonin loo hortaaganya waa lagu dhacay waa lagu lahay maxaa waxaad khilaaftay sariix lafdi lmuudic maa lam yukhaalif tasriixan lilmuudic baa ku jirta naqligaas waa markuu naqli mujarada yahay idan naadan qabin mancina uusan jirin intaa miyaan ku daynaa mise waan soconnaa wallahu aclam